aayat lxijaabi wafaraa'idat lxaji hada maxaluha wamabxasuha aayat lxijaabi xijaabki aayadiis i wafaraa'idat wafariidat lxaji xaji waajib waalow shay hada maxaluha wamabxasuha fi sanati sanadii alkhamisati shanaad iyo nazalat may degday aayat lxijaabi aayat lxijaabiya degdi wahuwa ayat lxijaabna khaasunki khaas e binisaa rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulshay zawjiyaalshayna khaaska eye wahiya aayadana may wa qawluhu qawl llahi tacaala ilahay qowlshay waayo waidaa sa'altumuu hadii su-aalasan huna ay nisaa bilaan warsadaasan mataacan alaab warsadaasan fasaluu su-aalahuna ay nisaa bilaan tas warsada min waraai xijaabin xijaab geedaalshay ka warsada ka gooli dalikum isin su-aalkin kaasa oo min waraay xijaabka su-aalasan yabharu dhaayanimo badan liguluubikum galbiyaalkin iwa guluubihina guluubinisaa bilaanta galbiyaalshom dii badan wa ama kayru azwaajihi azwaaji nabi naba zawjiyaalshay fa umirna yoomay lamiray bikadli lbasari hindho ini laaban walaa yubdina muujina ziinatahuna quruxdiyo ini muujina oo janabada oo bilaan rijaalaha janabada ini muujin wayanqasimu lxijaabu xijaabkiya qiibsame talaata aqsaamin qismiyaalo sade yan geesame axaduha axad talaatai sadid koosho kaasunki kaasa u binisaai rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuulka zawjiyaalshay iya ka kaasay wathnaani lamana yacumaani camimayan nisaa rasuuli sala allahu alayhi wasalam iyo wagayrahuna gayra nisaai rasuuli iyo camimaayan falwalu falqismu lwalu qismiga uul huwa qismiga uul may bua an tastura almar'atu bilaamayt ini asturto jamiica badaniha badan lmar'ati madi bilaamayta badinsha dhamaanti ini asturto waay hataa wajaha waja lmar'ati bilaamayt hata wajisha asturto wakafeyha kafay lmar'ati bilaamayt lamadi gacmood hata asturto wahuwa ismigu suge aladi ki u nazalat aayat lxijaabi aayat lxijaab ladegday fihi fi ladi ladi kiisakadadi fi shani nisaai rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheey diraan yani zawjiyaalkay shaanigoodana kadegdi wahuwa shaanigu suge khaasun ki khaasa bihina binisaai rasuuli rasuulka zawjiyaalkay iyo khaaskay waay athani alqismu thani qismiga lamaad an tastura almar'atu bilaa mayt in jamiica badaniha badani lmar'a mar'adiyeede badinka dhamaanti in asturto waay ila lwajha wajiga olkafeen maahin wazada bacd lculamaai culmadu bacdigoodi may ziyaadiyeen algadameyn ila algadameyn lamad lugaad maahin lilfakiraati gibdo fakiraadka iyan sugnaadi allawaati gibdiyaalkaas yashtakilna fi lmasaarici beerooyinkii meelo kumashguulayan wadalika kaasna gawluhu daliilu dalika kaas daliilshayna gawluhu gawlullaahi tacaala ilahay golshay waay ya ayuha nabiyn ilahay kagooli nabiyo guldhe liazwaajika zawjiyaalkan dhe wa banaatika gabdoogan dhe wa nisaai lmu'miniina mu'miniinta bilaandiyon dhe yudiniina hiraariciyena calayhina korkooda min jalaabibihina jalbaabyaalkooda karaariciyena alaxzaab suurat laxzaab wa qawluhu tacaala ilahay daliil qawlu wa daliil dalika qawlu qawlulahi tacaala wa walaa yubdina ay muujinay bilaantiyo ee ziinatahuna quruxdiyo ay muujinay ilaa maagi maahin aara huwa maaga daahiray minha min azinati ziinadaysa ku daahiri ma waliyadribna hiweelen bikumurihina huboogiyaalkooda weelen yani calaa juyubihina jaybiyaalkooda korsho hiweelen suurat nuur wahada kan caamun waay oo azwaaj nabiy keer soba camime athaliu alqism thaaliu qismiga sadahaad anlaa yakuna ining ahaano waayo ikhtilaafun iskadasamaw bayna anisaai warijaali bilaan iyo rijaal iskadasamaw dhatiyo ining ahaano waayo ilaa maca di maxramin hadi maxram lajara maahin wahuwa dhismagaasoyn caamun linisaai nabiy naba zawjiyaal sheki camimahu sala allahu alayhi wasalam wagayri ina hayri azwaaji nabiy naba zawjiyaalshi keyrkoodki camimahu ligowlihi gowlilaahi gowli nabiy naba goolshayen dalile sala allahu alayhi wasalam laa yakluwana rajul rajul ay lagoona naganay bimraatin bilaamay ay lagoona naganay ilaa maca di maxramin maxramkaon saaxibe macasha lagoona nagado mahayn wahada kan usuna caamun caam waayo aydan wa fi hada alcaami sanadkan kan o sanadkan oo leo shanaad yafurila alxaju xaj la farlweeli calaa man laka farlweeli istadaaca awoodo ileyh ila lxaj hajkanti ka sabiilan wada awoodo liyajtamica almuslimuuna muslimiinta ini kulumang alanfarwali fi makata kakulumang wayatacaarafu is ogoonsadaan wayattaxidu midoowang taasa lanfarwali yani may kadhex jirnay sanadki shanaad iya weli kadhex jirnay kolka sanadka shanaad waxyaalihi darasi may kumid aha aayat lxijaab hore may bahaayan inti onayo ja aayat lxijaab an daris iyo midilkaba isdhexgalaayen isdeergalaayeen isla sheekodan goodolka isla sheekodaayen xijaab malahayna miloska luweydaysadaayeen asturba majarn oo yani waa ka xijaabka cawrada cawrada o hada bilaanta asturinyino xijaab gaadadaleriba majarn oo xiligi hor ligolki bilaanta weelko wala iskulaamayen iskuluweydaysadaayeen sida daadiditen oo bilaantihaayen oo kal goodalka lisdheergale minka lisdheesheere saasa hada jarti da yani bilaanta iyo bilaameysa dontiya isku feedin saas oo kale sida baadid oo kale garanti hadi jiren oo kale hadi jiren olig inti aayatulcijaab an degnuga marki demb aayatulcijaab oogli deji bes waayo aayatulcijaab oo dha deji bilaantina goonilin waali migil mil malahirgala karoan ajnabe e man yani waa malijifado koraan migil ajnabe e yani saasala waali galan koraan masalaama koraan yani isas koraayan iyo dhonga wijig i ganyama meel kala kufeynadaas male aayatulcijaab oo dha deji saasala waali tiya hadalan kuwaramahay kulku aayat lxijaabi aayat lxijaab i wafariilat lxaji xaji waajib walaw shay hada maaluh hada maxaluha wamabxasuha fi sanat alkhamisati sanadki shanaad iya nazalad ma degday aayat lxijaab aayat lxijaab hadegdi wahuwa aaya xijaabkana khaasunki khaas waa binisaai rasuuli sala allahu alayh wasalam ilahi rasuulsha awjaalshay khaaskay inti amlankaana bilaantoblan isasturalangarnartukota azwaaj nabiy lakakasasi khaasan binisaai rasuuli rasuulka zawjiyaalshe kakasasi sala allahu alay wasalam wahiya aayat lxijaab maybuwa gowlu gowlulahi tacaala ilahay golshay waay waida saaltumuuha di suaalatan huna annisaa bilaanti warsadaasan almacnaa ida saaltumuuha di suaalatan huna annisaa bilaanti shayan shay warsadaasan fasaluu suaalahuna annisaa bilaanti suaala iyahu shaygas mi waraai aajizin wa mi waraai xaajizin darbe gadaalshay kusuaala lili xaajis dhatin walka jaro oo dhata walka jaro markaas meel kusuaala fasaluu suaalahuna nisa bilaantu warsadami waraay xijaabin xijaab gadaalshay darbe gadaalshay ama xijaab gadaalshay walka warsada wa dalikum suaalu suaalkas kaase oo isingo bilaanto xijaab dhatinka jar wal warsadaasan inis aragaan warsadaasan kaasa abharu yeer ilahay daahirnama badan ligulubikum galbiyaalkina kaasa daahirka e wa gulubihina gulubi nisaa bilaanto galbishona kaasa daahirka e wa marki adiya bilaamay saragaanay datin walka jar laysaas laswarsaasa xijaab datinka jar markaasa galbaga daahiray yoona galbasoo daahiraya yani fasaad markaasa laku aamin haada ama gayru azwaajihi azwaaji nabiyi nabig zawjiyaalki keyrkood bilaanto kale e fa umirna bilaanto kale may layla amray bikadli lbasari hindho ini laaban wagul lilmuminaati yakluduna min absaarina layl bilaanto tin hindhoogin laaba oo ajnabada migilka fayrfiirsatee saleliyoom sida medilka lag amaray hindhoogin laaba ajanabad bilaanta ferfiritan lai iya bilaantiyon maylare isin hindhoogin laaba medilka ajanabaadka ferfiriden alaiyo namada meelood ba hindho laaba lai faumirna bilaanti mayl amaray bigaldi lbasari hindho ini laaban oo ajanibta medilka e anfa firsan walaa yuzina yong muujina ziinatahuna quruxdi onong muujin ziinadiyo quruxdiyo ilaahay ka abuuri goortiyo say oo kaliyo galnyaasho iyo lugaasho meelo handa biina macnaha taas laylamidi gidaalanki aayatulxijaab gib ahaan iyo dhongan asurnuha wayanqasim lxijaab xijaabka obilaanta xijaabawye dhiibsame talaata absaamin saydgeebodan dhiibsame axaduha axadu halaaati sadid koosho khaasan ko ongoon ewo binisaa rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulkiisa awjaalta ngoon ewa xijaabko rasuulka zawjaalta ngooneyi watnaani lamana yacumaani lamadaas cami maayan nisaa rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka zawjiyaalsha iyo wagayrahuna gayra nisaai rasuuli rasuulka zawjiyaalsha eyr shoocami maayan wa falwalu falqismu lwalu qismiga uulo huwa qismiga uulmayb wa an tastura almar'atu bilaama ini asturto jamiica badaniha badani lmar'ati bilaamaytgadisha dhamaanteed asturto wa ey yugadina daboolayaan abdaanahuna bedaniyaalsha daboolayaan wajins badinso dhong meelnku argaan xata wajaha waja almarati bilamaytata wajisa dobolasa wakafayha kafay lmarati bilamayta mid ganyaadata dobolas kan suge caama mise khaasu wahuwa mismagan kan e aladi ki waay nazalaka ladegday fisi ladi ladi fisi aayat lcijaabi aayat lcijaab ladegdi oo ahkadegdi fi shani nisaai rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha awjaasha shanishan hakadegdi wahuwa dhismagan kan e khaasun ki khaasa bihina biaswaaji nabiyi nabag zawjaashay ka khaasay hataa wijiganya asturaayaan yo khaaska iwa athani alqismu thani qismada lamaad an tastura almar'atu bilaamayt in asturto jamiica badaniya badan lmar'ati marada badinsa badinsa dhamaantiis asturtua ila lwajha wijigi walkafayn laba gacmood an asturaanama wazada bacd lculamaai culamadu bacdigood inay kordhiyeen algadameyni lamada lugaad iyo kordhiyen manaha an tastura almaratu jamiica badania ina asturtuhay ila lwaja wajig nasturaan walkafeyn nasturaan waila lgadameyn lamada lugaad nasturaan ma culmo saasku dareng najal lamada lugaad tataa nastumedonabina ereng lilfakiraati ay kolkun asturaa sabda kismagan kan ma in sugnaaday wahada lqismu kismagan kan lilfakiraati giblo fakiraadka iya oo shagaysdaayan allawati fakiraadkaas oo yashtagilna mashgulayan fi lmazaarici abuuriyaali walsaasaga mashgulayan beero abuurayan beero falaayan biyo dhaamiyaaya yani saas shagaysadaayan shaaya kariyaaya hanasoy kalku manaha isku feedi koran ganyana feedi koran aled wadalika almadk wadaliil dalika kaas daliil shayna gowlu gowl llahi tacaala ilahay gol shay ya ayuha nabiyu nabiyawo gol un dheh liaswaajika xaasaska zawjiyaalkaan dheh wabanaatika kibrogan dheh وabنisaa lmuminiina walinisaai lmuminiina muminiinta bilaantiyon dheh udnina raariyan dheh yudniina raariyaayan rid calayhina calan nasaa bilaantas korshoo raariyaayana min jalaabibihina jalbaabyaalkoodiyo raariyaayana jalbaabyaalkooda raariyaan dhe yoba raariyaayan rid saler aljalbaab may kolkin jalbaabka jalbaabka mayla waa hawbun waasicun waay dhar oo waasace eh. talbasuhu lmar'atu bilaamayta gundudaashu sababku sige fawga hiyaabiha koos horta dharshe diracshe walaashi marki gaadas kabacdiya dharko winga iska siyaas kaasa jalbaab lelewa kan hadda casrigan un haduu zimankan wedno oo bilaanta samaysdaaso jalbaab laleeyi yani marnaw lehe darisi xilligii horma jarajarna yani mardhaw lehgaris karkan sida nooca nuntolaayo gabriska siya mardhaw lehgarisi xiligii horasi oo yani jalbaab karko wingo wawinga lagaadaayo gabriska siya alaana saasday mana dhar oo mana bedinsa bilaameyta inshishal saaran oo kakan oo win gadiniska sidu mana kaasday jalbaab arkin sheego wakiila saasna may liray huwa jalbaabka almulaatu shukuwaay shukadaan in hormarti ad dadkiyani waabi masalan badana soomaalida anug magaada jarne laakin bilaanta oo bilaanta carbeed oo kale lerawsa iyo dadka carabtiisaas oo kale shukugaas milusay kusheeneen iyagaada jiran mulaaay leeraay shuki leeraay shukadaas oo kale iyo ada karwiin laylafade nooc mi haado kan hadii tolodaayn layhaada ada laakin maylala diiday wal dhabkeeraayo bidin sheebe oo muuqal muuqaalsha la dareemo kaas layla diiday macnaha walhulofulot helanbahanyi oo wiin jalbaabkan caadigan hadii latoladahay haaday kusnafsi soo dabdadan keraanedal saaran ama darwiino go wiin jabiska siyaasado walbedinshedon askuraan bahanyi jalbaabka saas yani kolkan ilaahay meera yudnina hiraariyan calayhina cala nisaai min jalabibian jilbaabka hiraariyan wa ahi waqawluhu tacaala wadaliilu qawluhu tacaala ilahay golsheegan daliil waay walaa yubdina bilaanta ay muujinay ey laa yudhirna ay daahirinay ziinatahuna ziinat nisaa bilaantir ziinadiyo quruxdiyo ay daahirinay ziinada may lamajeed bilaanti ziinadiy may buwaa bilaanti hore ziini gaadaayan jijimi galadaayan dhigdhigi galadaayan kolkan yani waa saas oo kale wal boof boof galera loga lageliya wa galadaayan walaagaso ay daahirinay lini kolkan ziinada zaatadiy ma lanjeedo ziinada maxal shee lamajeed zinadi goortiy lakiri goorti hoob lakiri kalku zinada daahirina hoobe goorti walaakirnay hoob la daahiri goorti malaraga goorta langlajeeda goorta idaahirina haye galnyan anta jijimo lageliyaay zinadi ay daahirina jijimo hoob binaanka bahan adana garabkina behe an lugaagan oo kalena may lageliyaay boofboof waleela geliyaayan yon oo deheb hoo wawin ya geliyaayan kalkun hoob kalkun zinadii bikorlan gaado zinadii wal aragele jiyo may habahaase lutina habahaas mana kalkun zinada maxal shee lang lajeed zinadi ay daahirinay maxalka lang lajeed mana walaa yubdina ay walaa yuhirna ay daahirinay zinatahuna zinat nisaa bilaanta zinagi ay daahirinay ar ilahi ilaa wala laa ilaa ma dahara waliba daahir maahin zinadii kalku may nagatay kasiwaari jijin oo lidiraaci garab on sugnaati garabka jijin la geliyo wadumluji dumluj waleeraw oo lilcadudi garabka usugnaaday jijin oo garbeed la jijin garabka lageliyan walkhalkhaali goof goof oo lirijli lug unsugnaaday lutuwal lageliya goofgoof leerayon walgilaadati lugun hir oo lilcunuqi goorta unsugnaadi walikliili duub oo lira'si madag unsugnaadi walwishaaxi yani wishaax lugun hirlay aysun walwishaaxi katiinad lisadri hibad unsugnaati walqordi dhegdhega liludini dheg sugnaati intaase zinadii ah eh. kolkan siinadaasan aahir kolkan siinada daatigiy birlay horta hadi lilay garabka may la saare may la geliye siwaarjijinga la geliye dodhunkana may la geliye dumlujiya la geliye lugana may la kiire yoon la geliye khalkhaal goortana lagun la kiire igliilkana madadalka duube wishaaxadana may buayen wal o yani gilaadadii lagunhirti oo reed bileerino hadana hibadka la saaraw ahwishaaxadana hibadkaan sugnaati oo yani wa kagordana kusuna dhegaw kolkan ziinada daahirire mar ililay ziinada maxal sheelan la jeedi reed ilan dhagaagimay bua dhagaagimay korahayaan dhigdiya shiriyi aya wishaaxadiisuna hibadka kore gilaadadiina gootalakire khalkaalkina lutalakire kolkan hoob ziinadii la daahiri cawradii hafeedi maasu un weelanga ledi kolkan reed ay yani saaso ini kalkun awradaas laa daahiriyo ama zinadii ilankina kadalika la ilaamait ilaan hadii marsato ilaanki marsato dhimile marsado kor laakin ilaanki ini hadaahirido habi er ilaanki hoob laabaha laabi may habehe jirki habehe awradi eh awradan ilahay may le astura walaa yubdina zinatahuna ilahay le walaa yubdina ang muujide zinatahuna buruxdin ang muujide buruxdi kalkun zina walala dilaantas burxiyaas may kasiwaari jijima liziraaci garab usugnaaden oo kal wadumluji jijin garbeed oo lilcaludi garabka usugnaati oo kal walkhalkhaali buufbuuf oo lirijli lutu usugnaati oo kal lutu bilaantigaladaaya walgilaadati lugunhir oo lilcunugi goorta usugnaati oo kal walikliili duub oo lirasi madag usugnaadi oo kal walwishaaxi lugunhir lay ibidkaa deere laakin lisadri ibidka usugnaadi oo kale bilaanten baadid yani waa magaalada kaini yani markislan raar da katinada yar koorno walare katinada walare yani saas oo kale labaahidi alidide walgordi dhegdhego o liludin sugnaadi kalkun zinad ang daahiriden maylilijeede zinada maxal shay ang daahiriden ilahay laakin ha iskadnoodi mer ilaa ma dahara walita amuuqdo mina min azinate kudaahir ma zinad walaa kudaahira umey kal khatami faraato oo fil isbici farkijar oo kale imale galanti astur malkeeraw galanti bilaamayti kalkun faraatinka jar binaanka behe walkuxli kuul oo filcayni ila kasugnaadi oo kale kuulna marsadaas dhima leh walkhilaabi ilaan oo filyadi galanti kasugnaadi oo kale anas ilaa ma dahara kulkun ilan galantada mala asturaw wijigina mala astura waajib mae kalkun wijigii walil oo la mari oo kuul oo kale wal arage galantiyeena fedintada astursha waajib mae yeena wali oo sacade kiirin sacadootin reed kiirina bilaamaytma asurnaato banya farato la dheh faratogo ilen galnya han e walkudun ini la arag mal ogol mana galnya han bisela inti kale reer kujarto sac sacdi waligaro jijime e mal arga ayla bahirin lin laakin han oo galantan e bilamayta kishages galanti wala kudhogdaas saaso wijigi wala kafiriya hays yani kolkun wala binaawiya lay mana wijigi galnya an binaawi hataa wijigi nafti soo asturto dhimele mana harame waa basku binaawis ba ilay laakin jawaas ahaan waajib maka wijigi galnya galnyana kan sheegana kafenkan hang elamajes kafenkan hang kalkan hooba inta faraataka jarha dhahiri walma dhibaalilay wijigi sun hooba ilaan yani galnya naftiyo ilaan hoob la mari waa galnyaagi galantifeed intabayan walma dhibaal laakin galanti ilaan ilaan talkdarobayreed reeda laabiye maya kafkan hang elay mana wijigan hang lay kuli walma dhibaaso lilay ilaa ma dhaharatiya dhahgalaaya ilaa maagi maahin ahara huwa maaga daahiray minha min azina ku daahiri wadalika kal khatami faraato fi sbici fi lasbuci far kusugnaadi walkuxli wahy walkuxli kuulo fi lcayni kusugnaati walkhilaabi wakalkhilaabi ilaan oo kusugnaadi oo kalmahayn intaas warinhayna yani ayan la daahirina yeeli walyadribna bilaantihi weelen ey walyasturna asturen bikumurihina huboogyaalgoodi ka asturen calaa juyuubihina jaaybiyaalkoodi ka suren waay jaabka numaylin kastay carabi ahaan jayb lkamiis bikumurihin alkhimaaru maylin kastay ma huwa ma shay waay tukadi lmar'atu bilaamay tasturaas bi bima maaga ra'sahaa magisha ka asturaas kolku huboogdo madag hoob lasaar horti xiligii hor bilaantamay welaa jinjaab walera welaa huboogdoob inta lasaar walaabe inta la saare tan walaab inta la saare inta lakalihiray baraarta lawela inta lakalihiray kalku hoobogdi inta la saaro int inta la saar unta dhan hafid ma jeebka ntu jaybalkamisa lare diracka jeebka may boorti dhan binaawta boortin binaawta inta binaawta hataa yani jahiliinta bilaanta arbeed maerahana bilaamay tahoob oo yani bilaamay hum etokal jaybuha waasicu yerahn jeebka waasac maanaa qof kas galantila isku galade saas erahan maana kolku intu jeebka inta lera jayb lkamis intu jayb lmar yani diraca jeebshe jeeb un adumen kastaan walaa bidilkasolow al soomaaliyahaan taas isilaax soomaaliya jeebka hoobleriyo isla kasaan soomaaliya laskas jeeb intilkasolow laakin carabi juyub hoobler jeeb hoobler kan alingijee kolku jayb hawaasiciyara bilaamay toobuhum kabilaamay humata lankasa galantus galada laa tarudu yada laamisingeraa mana lantaabidi galantis managaas lantusku taabadela bilaamay hungu mana lamay toob unta saasila laa tarudu yada lamis jayb waa waasix laa tarudu yada lamisi lan taabidi galantis maanagaas yani kalkun yani jeebka ntured jeebkas ilahay meri kalkun walyadribna bikumurihina huboogyaalsho raariciye b calaa juyubihina kalkun huboogti hoob laadi hadi kalkun huboogti hoob laadi may dobolas ilaa inta dobolas waa kay kalkun asuruna karkidhon waa kay inta dog malargaw jeebki malargaw hibidki malargaw waa ko kalkun sudu bin like lafeebati hadi jalbaabki bala weelebda hadi jalbaaba weeldatay oba ma walaawira waasanagad bin anta kalareebadaay korku asturkaasa lafaday mana anti inta kakooya korku asturaw mana walyadribna hi asturen bikumurihina hubuugiyaalkood calaa juyubihina jeebyaalkoodi ka asturen a jaygona jayblkamis mila soo goorto oo mil diraca madag laku geliyo suurat nuur wahada asturkan kan e caamun ki camimaw may camime linisaa nabiyi walinisaa lmuminiin intaas camime ilaanto dhongaya rasulkaasa mana athaliu alxijaab thaliu xijaabka sadahaad isastur oo daatiyan ee karshe asturaasma eh kan sadahaad maywa migil ibilaan dhahgalaas hasanlkureebahay athaliu anlaa yakuna inin haane ikhtilaafun dheehow bayna anisaai warijaali bilaan iyo rijaal dheehow ini dhatiyon haana migilki bilaanti in isdheehnugu ini isdhehne o oh. iniskadobne kursigo iniskafadhehne gurigo inishergalne lil iniskafadhen a bilaantan baawr oblakura goono lanfadheesi migilkina goono lanfadheesi oblang meera maani baawrkiba lama baawr lang helaan kono bilaan kono migil lang helaan yani waka inisdhehn a ilaa maca di maxramin maxram macisima oo oh, maxram la jar gurig yaka jarta bilaanayti lanko ajnabena laroogo walaalshena laroogo hartishee laroogo arikoya dhalay gaariya laroogo dimale markaas oba maxram roogmayn wahuwa xijaabkan dhismagan kan ena caamon linisaai nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka zawjiyaalsha iyo waayriina ayri nisaai nabiy naba zawjiyaalsha keyrkoodki camimaw bilaantadan an yaaliyon ligowli nabiy wadalika ligowli nabiy naba gool nabi gooli nabiy naba goolshen daliile wadaliilu dalika kaas daliil shay haabitun kii sugnaadiy nabiy naba goolshen sugnaadi sala allahu alayhi wasalam ka gooli laa yakluwana rajul ajnabiy rajul ajnabi ee ay lakaala nagnay bimraatin bilaamay ay lagoono nagnay ilaa maca di maxrami maxramkaon saaxiba maashima laa yakluwana rajul rajul ay lakaalan hunay rajul maylere langaan gaaray oo kamile ay lagoono nagnay bimraatin ajnabiya bilaamay oo ajnabo ee e ay lagoono nagnay ilaa maca di maxramin maxram hadi lijaro aritiyeede aawsha lijaro walaalsha jaro saasay maahin ayla goonu nagnay yani goonu nagashadaasa la diidaamay walay lama rajul bilaamay koy rajul ma goonu nagadan ilaa shaytaan asi daayati rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam kolkan bilaamay inad la goonu nagato gurugo goone lagan nagad yani waa xaaram waaya li rasuulka reebi sala allahu alayhi wasalam ikhtilaafkaas oo bilaamay til bilaamta lilihergalaw faadida oo kalgoodale lilihergale minataalilashare taas magaaladin yeen yani waa kay gibroogiy isboola lisla dhikadalilay wala lisakisade wala msgale isne waa wal sukaansade lili taasa wa ladiidaay mana salakasa ladiidaay laa yakluwana rajulun rajul ay lagoono naganay bimraatin bilama ay lagoono naganay ila maca di maxramin maxramkaon saaxibe maashoog walaasho meelo laroog ha habtashe edeerte lang maxram she eho iyo xaaramankuhayno meelo laroog adin isku roog korta dhimile laakin lamidin lay wa shaydaanasintidaaye dhibaati kakooyas wali oo diinti sheegdilay sax eh aylaalanagdahel mana ilaafidni lakoobsade mana wa fi hada alcaami sanadkan kan e dhatis yafrid alxaju xaj la farlweeli calaa man lakafarlweeli istadaaca huwa manka awoodo ilayhi ila alxaji sabiilan wadan awood lankiiba xajka wada awood wadan awood maylan ijeede culamada kafasireena azaad waraaxila lankiiba sahay iyo raaxile helaw horinjeedi hanaga dayuradi walka rahawa hele sikidka doosadi oranjeediya nagad walka raawa hele ilshayna biilan kutabi waliyo idegdayn dendakalemala biilsano helaayan haye oranjeediya nagad usun walka filan haysad yani zaadki haysad ingurina haysad raaxilana haysad lankaaso kalkan aylika fardo heli lanki awooda wala kalkan xajkaas lanka fardo heli maybua binaanki hoob laseedo binaanki caraf laseedo maka laseed ay kakulumay kalkan liyajtamica almuslimuuna muslimiinta sin kulaman fi makatan kakulaman fi kuli sana sanad kastaba muslimiinta min kuli fajin camiigin kakooyayan meel kasta fog kakooyayan macnaha yani waaki masalan saaso meelya kakulumaayan ki midow ki cadaan e ilahay khalqishay meeli kakulum e meela iska baradaayan jinsigun soomaali walilay wal wiligaan deegne qabila deegas jinsigun turki walilay jinsigun yani wa kay reer ciraaqwal jinsigan kada reer misrwalkaley jinsigan soma jinsigan yani nigeria jinsi yalaley mana muslimiinti oo min kuli fajin kakulmaayaan yamelinskakooye kuli sho allah labayk allahuma labayk le mana oo kafantoole iskagaban binaanka iska surmaayaan binaan alinko kalku meela iska barwaayan a liyajtamica almuslimuna muslimiinta si inkulumaan fi makatan kakulmaan in is ogoonsadaan muslimiinta ki mali boqor eh ki madaxweyne eh ki aadi e rayad eh, eh kulisho meelo kakulmaaya ilahay insamiyin ah, dadka dhom qiyaamadii iyo shibahaad binaankii carab binaankii oona maxsharki lasurmi oo kale kafanlayna isdhaban wal idna wal kalma aragaas inti hindhooga aragaayaan wal aragaas hortaa surmaayan oo ki yani manishalbiisnayne kan maligi lawaardiye injarne ismidayo dhon binaanka isa surmaayan mana isasamin ilahay insamiyiyo dhon kolkan saasa lanka taragaliy xasaas lasurmi oo wayatacaarafu in isogoonsadaan wayataxid umidoan red mana umidoan oo kalimidi alinta unagad asilatun hadi asila mata nazalat aayat lxijaab fi sanat lhamisa kam qisman yanqasimu xijaab halaasatu aqsaamin ma alwalu ma thani ma thalith ma alwalu huwa an tastura alwal huwa an tastura almar'atu jamiica badaniha xata wajaha wakafayha ma thani athani an tastura almar'atu jamiica badaniha ila alwajha walkafeen athalis mathali athali may nagade yani wa ka masalan anlaa yakuna ikhtilaatun bayna anisa warijaal migil bilang ini inasagasne gurigo inasaskune inasahergalma mata furila alxaju fi sanati alkhamisa khulaasatu sanati alkhamisa sanadki shanaad warsha kooban min alhijra fi sanati alkhamisati min alhijra sanadki shanaad hijradilkarog ya xadaad may hadirisay azwat dumat ljandal makaanki azwadi lera azwat dumat ljandal walam yaxdu ma hadirisna fiha fi azwati azwada dasiya madina xarbun xarba madin uma azwat bani lmusdali reer banlmusdali azwadood wa faqutila casharatun tumun yala dili wausira lbaabuna baabiintin walgafaali wakanat juwayriyatu bint lxaris juwayriyatu bint lxaris may haatay yani wa kay masalanba wakanat juwayriyatu bint lxaris sayidihim sayidi bani lmusdali reer banu musdalg sayid fiidsoona e min jumlatin sabaya sayidi may lakusakuxaalaya lakusateeyay yani xaaridkaasi wa kanat juwayriyatu bint lxaaris may haatay sayidihim ah xaariska xaariska wa xaariskaas oo sayidihim sayidi banu musdalg juwayridaas may haatay min jumlati sabaya bilaanta lagafali sabiyatin sabaya lakajami sabiyatin bilaameyta gaalad lagafala min jumlati sabaya bilaanta lagafali jumladoodi ku ahaatay fatazawaja rasuul sala lahu alayh wasalam ilahi rasulki guursidi yani juwayriya guursidi fakana tazawujuha tazawuju uwayriya juwayriya juwayri guursadowkeedi may nagaday sababan sabab li liislaami qawmiha qawmi juwayriya juwayri qoomkeeda islaamkooda iyo sabab nagadi wa qoomki dhong oo banulmustalig dhong haka islaamin wa may wala ixsaan alansubi walaaina kugafaari dhong gibirtaasbadili guursadi rasuulka sadiyaalshay walere walhoroy oo hadii marbad lahorooyo dhong ha islaamin wafi hadi azwati azwadan oo banilmusdalileraw ya utuhimat saxabiya ya utuhimat may latuhumaysaday asayidatu sayidadi aishat lera radi allahu tacaala canha bisafwan bin mucadal iya lakatuhumaysadi fabara alqur'aan qur'aan ilahiya berwelay ha aisha berweli walaalka sheegi dhonku berweli ni ben ilahay qur'aan sheeka dejiwa fabara alqur'aan qur'aanka berweli ha aisha wafi hadi sanati sanadan shanaad i xadathad mehdedisay gazwat lkhandaq dhufeeski aswadi ijtamacat qurayshon quraysho afar kun e yakulunti maca ayriha ayri quraysh quraysh keerkooda macagoodi oo likun e reer banu hasaan e eh, yakulumeen min alcarabi carab walyahuudi min alyahuudi banu quraydon lajaran mayankulumeen liajli muxaarabati lmuslimiina muslimiinta laxarbiyokooda daraadood iyankulumen wa kana cadadhum wa kana cadadhum cadadl wa wakana cadad cadad laxzaabi huwa nta gaalada erkaradiyo may haatay cashrata alaafin tuman kun ya haati tuman kun ciidan ay haadi afar kun ee reer qurayshe kufaar qurayshe likun oo reer baadiyaalki reer banu kadsan iskeay qabiilyaalas adhuubsaden eh. banu quraydana goona kuato tuman kun ya haade yani faxatara lmuslimuuna muslimiintiya goden xawla almadinati madinadi miyaalkiya goden handadan dhufees wiin ya biishaarati salman alfarisi wa salmaanulfaris iyo ishaare erantiyabe wamakasa alxisaaru go'doomin oo muslimiinti madi reer madiina la go'doomiyaw iyo daa'imi hamsata cashara kumishan yooman min yoomin fasallata allahu ilaahiya diray calayhim cala alaxzaabi gaaladii axzaabtahayan korsho ilaahay ka diri riixan dabeel wa junuudan ciidan oo lam yarow yoong aragaan ha junuudiyo yoong aragaan malaa'ig ilaahay oo yoong aragaan iyo ilahay kasalidi obsukadidi manaha dabeelna walka diri dabeelasoo dhiriyaalsho gediyaas yani wa ka tejimyaalshona tatiibas mana tendada tejinka goroga dhulkalankasurnstjiibas tejinka mana goroga tendada kasulawlay warajacuu nagden kaa'ibiin kuu khasaaray hoogi iya nagden waayo tiridinka badanayen waa nadulama ka wa fiha fi sanati alkhamisa sanadka shanaad bafiya wa xadatat gazwatu bani qurayda yahudidii bani qurayda laga gazwadeedi adarasti likhiyaanatihim liajli khiyaanatihim khiyaanadooda darteed alcahda balan khiyaane likhiyaanatihim liajli khiyaanatihim khiyaanadooda darteed alcahda balanki khiyaane fakatala yani wa kay fakatala huwa rasuulka dili sala allahu alayhi wasalam hum banu qurayd kuwooda rijaale iya dili wasabaa huwa nabaga gafaali nisaahum nisaa bani qurayd bani qurayd bilaantiyo gafaali waduriyatahum awlaadiyon gafaali wa fiha fi sanati kamisa sanadki shanaad batiya tazawaja rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsa guursidii zaynaba bintu jaxsiya guursidi bacda an balaga marki furay ha zaynabadaas zayd bnu xarisa furi bacdishe wabilad caadatu tabani una kuwaaldado caadadiya yala guri n una kuwaaldadaas caadadiya wabilad caadatu tabani walad kuwaaldado mis una kuwaaldado caadadiya yala guri wafiha fi sanat amis afur il aj ajfarweli wanazlat degdi ayat lxijaabi ayat xijaabna sana sanada degdi asanat sadisata asanat sadisa sanadka lihaad min alhijra hijra liroogdo azawaatuha gazawat sanat sadisa sanadka lihaad gazawaadke islaamu humamata humama lankoleelaya islaamowshay waictiraafuhu ictiraafu humamata humama girowshay bilislaami geli marki dembi asanatu sanadi asaadisat lihaad min alhijra hijr lkurog hadi maxaluha gazawatuha gazawatu sanat sadisa sanadki lihaad gazawatki islaamu fumamata fumama lankoleray yani reer ban reer banu xaniif raiisko madaxsho hay islaamoshay waictiraafu ictiraafo yani fumama fumama garashadiis oo dambishay garadi dambigiisu muslimiinta kugalay garaday dangasin kudili landhiiglo aha usari fi sanati sanadii asaadisati lihaad yaxadaad may hadiristay gazwatu bani lixyaan qabiilko banu lixyaan leraw carabta kumid ee dulimaadso banu lixyaan banu lixyaan ismun qabiilatin wa qabiilado magaashe ahay ah, sanadkaas taasaa walaa gazula dulimaatu lirigaadihima ligadrihim balumburyowkooda darteed walam yakun walam yadac madine fiiha fi lgazwati gazwadaas datiya madina xarbun xarba madin may wali lianahum ana bani xayaan eh, lianahum ana bani lixyaan qabiilka leeraw arabu rooren waay wa fiha fi sanati alkhamisa sanadka shan hadii xadasadnay hadirisay gazwat lgaaba gazwadu gazwat lgaaba ama togi togi gazwadiis leerahay xasalat hiya gazwadiyeede yaxasali fiha fi sanati lkhamisati fi sanati saadisa ya maya xasaladnay xasalay fiha fi lgazwati munaawashaatun dhoolo cas dhoolo dhoolo tus iyo xasali qutila la dilay fiha fi lmunaawashaat dhoolotuskaas dartis la dilay muslimun muslim iyo wa mushrikaani lama qof mushrikiin a la dili wa fiha fi sanati saadisa sanadki liha dhahdiyewa xadatat may hadiristay gazwat lkhandaq gazwat lxudayba gazwat lxudaybiya xudaybiya gazwadeedii hadiristi walam yaxdus mahadirisne fiha fi lgazwa xarbun xarba mahadirisne xifdan liajli xifdin xifdiyow darteeda cala xurumaati lbayt alxaraami bayt lxaraam xurumiyaalshana lixisbiya wa fi hadihi sana sanadan liha datiyawa aslama may islaamay humama tumna usala lankoleraayo islaami bacda an camala rasulu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulshay marki la dhagamay su sumaama bimuntaha makarim alaklaaqi aklaaq kuwooda safayli yoolkeeda kala dhagami wa bacda islaamihi islaami sumaama kumaamo islaamkiisa kabacdiya qaala rasul qaala huwa kumaamo may kagolay dheh lirasuuli may ngaray sala allahu alayhi wasalam wallahi kadhaarde ya muxamadu muxamadow ma kana mahaani cala alardi arada korshe mahaani min wajhin wajhun wej mahaana abgala landirfo badin ilayanantike min wajhika wajiga lingirfo badin fakad asbaxa wajhuka wajiga may haaday axaba alwujuhi wijiyaalka lanjeelan badinyi kuliha kuli lwujuh ilaya lanjeelan badinyi wallahi kadaarday ma kana mahaan cala lardi arada korshe min diinin diinun diin mahaan abala langara faw badin ilaya nantike min diinika diinka langara faw badinyi fakad asbaxa huwa diinuka may haaday axaba diini diinka linjeelan badinyi kuli kuli diin ilaya nantike linjeelan badinyi wallahi kadaarday ma kana min beledin beledun beled mahaan abala langara faw badinyi ilaya min beledika langara faw badinyi falakad asbaxa beleduka may nagday hada axaba bilaad bilaadka linjeelan badinyi ilaya nantike saari marki dembua fi sanati saadisa sanadki lihaad yaxadasa may hadirisay gazwatu banulexyaan qabiilko banulexyaan lera gazudeediya daristi liadrin adrati liqadrin kadri banulexyaan banulexyaan balamburyowkooda darteed likhiyaanatin ay likhiyaanatin khiyaanati banulexyaan banulexyaan khiyaanadooda darteed wadalika algadru balamburyowkaas kaasen xaasilun xasalay wasaabitun ki sugnaadi waa may wa liana rasula liana rasula sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay iyo kana huwa rasuulka may haaday kad arsala huwa rasuulka ina diriya haadi ilayhim ilaa bani lixyaan reer banu lixyaan antikew an diri rajulan rajuli an diri rajulkaasoo ismu ismu rajuli rajulka magaasha leraw saxaabi jaliil e xaasim binu haabitin xaasim binu haabit leraw liyucalima huwa rajulkaas in baro hum banu lixyaan gabiilkaas addiina diinkan baro dadku mid e ciidan eeko dadka umid aho wefde e rasuulkan kooyaan markaasa maerena uma islaamni lang islaamkana baro fadaan markaasa caasim oo yooneyo yani sagaal qof kale isla jiraan toman qof iska eyin yena la behem hadda riwaayada siyada sheegase ilaa sagaalna wal sheegay khubeeb lay waa khubeebta ila jiran liyucalima huwa rasul in baro hum muslimiintaas nimankaas banulixyaan an bara diina diintan bar khiyaani ka sameeyen kolku bahena dadka jirka marki laroogobo dad kale qabiil kalen kuwerdiden fakataluu banuu lixyaanki dilen hu caasim ya dilen caasimki oo ciidankin gaamiya ya dilen oo ciidanka mana ciidanka almahayne dad meelandira diinta sidiy landiri dad gaariyin ee qur-aanka saan ahay wa kana macahu maca caasimin caasim sireedis maane caasim maashina haadena jamaacatun jamaaci haaden kataluu jamaacadaasoy dilen minhum tamaniyatan batalo banu lexyaanti dilen minhum min aljamacati jamacadi may ku dilen siyeediya kudilen tuman gof inihayan waako wabaacu beecsadeena itnayn lamana baaciyan liahli maka ahlu maki ku baaciyan tuman gof ahayan caasim dadka lajari caasim tumanonkeyi caasim iyo dadka jariba yani markii oo dhabtatay derin a mabilkalanka kiisadeena weerarka qaaden markaasa buurto imeelso koren isdifaaco nagden gaaladi meerena muslim walba dhibamisinjeslan o yani isdhiiba caasim iyonayo yani dadkilajari meerena sodan badinyin una gaalman isdhiiban o gaal balinshay magalaano eran nimada kornaleymahan gaal balinshay magalaan degaalamen walkutan badiyay sidiya laka dhamaay siye wafayin meeri laka dili hada todod qof ahaayen caasim lajara todobadii wal dili sadi hadegen balanti hakadegen sadid iyona kokumid ah dulkihood hadegeno gaaladi bankooyen gaaladii gofkiyowadadn sunki kirna inti furenga sadidi gofki hirin ko kumida reed meera hada horta balanburiyoki hataba bilaawtan erin horta manirne ha besu ananta malo widaw asaabtee kadayde inta la idila eri yani dhagaajeena sa sabeena si kasta weelana kunoogin meeliya kadila mas-uul sagaasiye saasa ka nagadin hubeeb iyo lanko kale la jari bes lamadaasa la wedi wabaacu beeciyan odonga kuagadeen gadlen dad reer mak reer maki ma edin fadaayana arantu may haytay bacda gazwati uxud iyo beder meelose hay uxud baa mooda ilen kalku yani dadoonayo awsho bederna kadhamaay ye awlaadiyo gadaden reed awkano aaranayo layin oo yani waa kays reer banu xarisa leraay wabaacu beeciyeen itnaini wabaacu banu lixyaanti gadaden itnaini lama qof adoonka waaladeen mada kuyiriden odoomankaanu eran gadaden liahli maka taa kugadadeen meli kalkun yoormaki dem laka dilay faqataluu ahlu maka yoorna dilen humaa lamidi rajula dilen kubeeb yani kubeeb bin kubeeb saxaabi jaliilkahayo kalse iyo kijaran masalan oo taarikh adi ahadiisku sheekoyaayan walastu ubaali xiina uktalo musliman cala ayi janbin yani fi llahi wadalika fi dati ilahi wain yasha yubaarik cala awsaari shilwin mumazacin usuguraay mana aalililka man qaaba wela hadi ilahay dartis bandhimadaw gabal gabal ba ingooy islahay saxaabiga sugahayo gadaden gadade dilan mana fakaraja rasuul rasuulka dahi sala allahu alayhi wasalam ilayhi nalaabano laxiya famanki kof bahoo dilen oo gaariin tahayen mucalimiin tahayen di saafiya landiri badi dilen rasuulka weerara kagaadi nimanki reer baadiyaalka ayen fakaraja rasuul rasuulka dahi sala allahu alayhi wasalam ilayhi nilaaban laxiyan an dahi bimiati bimiatey raakibin laba boqol oo geel wedadan yang labay weerar ka gaadi laba boqol oo geel geel saarana kabay reerbaad ilahan hadii muslimiinta rasuulka asaabisa dirtoodan baleri jabta horan kale falam yajid huwa rasuulka meelme humban lexyaan mahel saas daraadeed tanlilayu walam yakun walam yagac madina fiha fi gazwati banu lexyaan xarbun xarbo madina tanlilayu dulimaad madina may rooren reerbaadid badana malbadan aragaas yani musur maayen yohob sotun wala hadlaayen hoob lambahono hoorasdaareen jafana galaan may wali lianahum ana banolexyaan oo carabta e hoog urays kufaarte harabuur horen aliley wa fiha fi sanati saadisa sanadka lihaadi xadaad ma hadaristay gazwat lgaaba gazwadii gazwat lgaaba ledaay algaaba mawdicun bayna maka walmadina mawdac kayaalo maki madina dhatiyo kayaalo haraja rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshe bahi ilayha ila gazwati bahi wa macahu maca rasuli rasulka maca hamsumiati rajulin yani shan boqol rajul macasheeyin ma inbay liajli itaali carabin carab lidagaalamowkeeda daraadeed inbay liajli itaali carabin carab lidagaalamowkeeda darteed inbay carabtaasoo hajamu weeraren calaa ligaaxi rasuuli rasuulka irmaantidiis weeraren sala allahu alayhi wasalam ligaax irmaantua odooladii rasuulka weeraren hajamu carabtaasoo hajamu weeraren yani waa kay calaa ligaaxi rasuuli rasuulka irmaantidiis yani ina weeraren ay niyaaqihi niyaaqi nabi nabad halayaalshay oo irmaantada niyaaq tafasir ey tafasir a ey niyaaqi niyaaqi rasul rasulka halayaalshay oo irmaantada weerareen wasalabuu dhacen ha alqidaaxa alligaaxa dhe wasalabuu dhacen ha alligaaxa irmaantadina dhacen wakataluu dibe dilen ibna abi dharin abi dhar nugshay dilen manaa gulaama yani gulaama abi dharin no laraay wakataluu dilen ibna abi dharin abireed waan gulaama abi dharin abi dhar odonshaina dilen wakana rasul rasulka may hadi sala allahu alayhi wasalam kad ancama huwa rasulka ning nicmooye hadi cala raisihim raisi lqawmi qoomkan lanki madax shohaayang necmooy qoomkan oo saas welang lanki madax shoha dukorang necmooy madaxi may leraay cuyaynata bna xisnin leraay marki dam may lambiyay alaxmaq lmudaac ya leraay alaxmaq lmudaac dogonki lacbi dan dogon ay lacbi ahay may wala dantisma kasma rasulka ixsaan sameeya adana geeris marki dam dhacsadi uyaynat bnu xisbin yalaraay markidima islami laakin alaxmaq lmudaac yalaraay fisan islam alaxmaqu dawanki almudaacu lacabdi oday ahayogta uyaynat bnu xisbin ra-iisuman la rais rais fay lahaadoo fadaay rais faylamanagna alaxmaq lmudaac yanagdi dagon lacabdiya nagdi mana lan dagon may walay balanki rasuulka la gali geela iyo isku daajisoy madinadin yaalshay ka daajisoy malka haysado leeri reer baadi odaysha oo geel jare hoosaase ahay kalku may lafadaay waa bixsaan ba lansuubiyay madina dimiyaashay gaala kadaajiso ola iskuwadoy malka haysado balera dad sartiga ah, mal fadaamay geli rasuulka bakahaysadeen ciidankiishay kolka alaxmed walmudac saasalinari dogonki la cabiyo dogon faylmanagan mana cuyaynat lmuxsin raiiski wakad ancama nabiy nabag nicmoy calaa ra'isihim ra'isi qawmi qoomkan raiisio ilahay rasuulsha nicmoy cuyaynata bna xisni marki dan dadka reer aku islamiya kumid cuyayna ah bedel sayba oo hanimo badan uxusay lafiyaay xuneyn lafiyaay faacda nabiy nabaga si nicmoya kuwaako fasilse faacda nabiy nabaga siyay hu cuyaynisi arlan arlisi arladan geelaka daaji soo ledi fakafara huwa cuyayna gari binicmati abaalkii nicmadii lagalabiya gari waa fakafara gariyo wad fakafara huwa cuyayna gari binicmati nicmadiya gari wafacala huwa uyayna fali ma facala huwa uyayna wali falaya fali oo geeri rasuulka dhacay boobi wa walkun gazwat lgaaba wala tog togi gazwadeed wala lingadhisaas xasalat may xasalay fiha fi gazwat lgaaba reedanka nagray may xasalay munaawashaatun isturtuuraw damun iska turtuuraw dhoolotusna wala munaawashaatun dhoolotus ama munaawashaatun isturtuuraw iyo xasali munaawashaadkaas oo qutila la dilay fiiha fi lmunaawashaat dhoolotuskaas ama isdortuurkas darkis la dilay muslimun lanko muslima ah iyo wamushrikaani lama gaale la dili wa fiha lanko muslim ah nmrkadimadi lama qof gaale ninkadimada wa fiha fi sanati saadisa sanadka liha dhaabiya wa xadaad ma derisay gazwat lxudaybiya gazwado gazwat lxudaybiya leraw xudaybiya birun bayna maka walmadin eelka yaalo maki madina datiyoftyaal xudaybiya leraw walam yaxdut makin dhawaytiwan hadaba cumrat lcudaybiya baleray cumridi rasulka isaatis cumraysadeen tadibi amakin oo cumrad laaku cumraysadaayo kumide cumrat tanciim xudaybiya iyo niyo yani waki masalan bajicraan sidi makan iyo laaku cumraysade sidid meel kumid wa fiha fi sanati saadisa iya xadasat may hadaristay gazwat lxudaybiya iya hadaristay walam yaxdut mahadarisne fiha fi lgazwa gazwadaas gazwat lxudaybiya dharaw dhasiya xarbon xarba madin madarisnua xarba madaris may walay rasuulka saabtis may layban behen cumro la imbehen cumrat lxudaybiyati larayo cumro la imbehen kalku cumradii dhadiya layreed gaaladias abaabuleenima bagalaasa sanadkan dadareeben kalku rasuulka saabtisna balanga gaaladii lagalen miilila kunagadangeed sanadki lihaad wa baycat rilwan miili kadhidi baycadi baycat rilwan leeraay asxaab rasuul marki la tiriyaw oo fal ahaan la tiriyaw ahlu bedr anfal badan ahlu baycat ridwan anfal badan yalere mana kolka ahlu baycat ridwan meel ka dhiidi azul ngahati azwat lxudaybiya azwadaasa meela derisi wa oo azwada shaanishan eedan dheeraya hadda hadalka gaabi haylay sheekh mana raximah llah ilan kitaabka muktasar lay wa walam yaxduf oo azwada dhahdiye marki azwa toosan mahayne may haytay cumri inben rasulka saabtis markii cumradin been xudaybi seedeen iyo gaaladii kolkun ciidin hadireen mahagalo korto eren muhamad sanadkan kan mab hagalo korto fadada hadirsadeen akhyaare oo yani erge hadirsadeen suhe yani suhaylun lankilera oo kal hada dad badan kur kur bnu jabir iyo dad badan koota dadirsadeen ahay curwat bnu mas curwat bnu lankulera oo kal say dada hadirsadeen ad marki demba suheyl aranti iyo rasuulka iyo heliyen oo suila koysahalamruti rasulka raay suila dareer bes aranta fudlaadasni kufaar qurayshka kan arantaan fudlaadas magaagi lay tafauli suhailun sahal alamru eri suhail sahil yarow maasoodo ha sahal alamru eri arantana fudlaadas magaaga marmar wa tafaulide lanka magaashayle la fiiriya yani wa kay masalam saaso magaa isku faylay magaaga la faylaayo edan faylay tafaul gale ata magaaga masiis may walay nimanka intehay ma erang masalan aswat laxza haybara tay bari yahudi degnaayeen marki ciidanka warsaden ciidanka ay horwadeeren ciidanka muslimiinta ay lahan horwade lahan dhiibi cali lahan dhiibiya lai calaa waren fabada calaa kornagad eren gaswa calama ahaw noo kornagad eren noo rooye magaala tafaula lai naftis macnaha kolka waa kay marki suheelan bes rasuulka liisa la gali ini lang ali lanki muslima habaho oy gaalad anseeda lahan nagaana lanki gaale kooyo muslimiinta anseedon lahanagaw waltaase oo dhinyaalo oo yani heshiis ahoo dhina la fiiriyon muslimiinta dankajar dhin hoob la fiiriyon muslimiinta dhiban e taasa lakalheli ilaa marki demba ad yani waa kay sugahay dhamaad gazwat lxudaybiya hay jiri azwadaas cumrat lxudaybiya hay jiri midka sugahay nagadan mitdambe cumrad hagalaysden yani cumrat lgalati leeraayo wa fiha fi sanati saadisa xadatat gazwat lxudaybiya warsha dheera gaabi xudaybiya azwadeeda darisi kitaaba dheeran saadadon insha allah walam yaxdur maadarisne fiha fi lgazwati azwada fiha fi lgazwati azwada baadiya xarbun xarba makadheniwa may weli xifdan liajli xifdin ilaaliyaw darteed calaa xurumaati lbeyti beedka xurumiyaalshay la ilaaliyaw beedka alxaraami xurumad ilahay e rasuulka ilen kacbagani weerarka gaadma fadaan sanadkaas kolka xurumada igo la ilaaliyaw iyo milia kunagden cusmaan aladri radia allahu tacaala canhu marki baycatu ridaa intin diina daaha insew reer quraysh insew ina dagaalman socono xumro lay fadahin indheelegi bes cusmaan iyo dadkili jaran tugneeyi oo kala haayeen iyo meri hoob seedeen ado isku rooga leri osto cumrod ad hoob cumro harmantan isku dhawaafa leri ana dawaaf rasuulka landiidi ma dawaaf awari anina isku rooga lay bes aha sidido ber isku rooga bes meriya dasberakraabi dad kale may faafiyeena cusmaan i dadkili jari dhanbo maka galeen kulli walka tiray wal dhamaaya leri rasuulka saati saas lan sheegi beenahayti bes rasuulka saatis xudaybi roogen geedka hoosis rasuulka fadheedi balan ameli asaabta lagalisa inti oo inti nafba nijarta cusmaan i dadka dirsamay akhyaarnama haayan horta ma dhamayniha ununu nooladaanang misrooyanang bobsadaanang lay maka rasuulka balanka lagali asxaabti migilsho bilaantiyo kulli balan lagali bilaantana dhoolaa kala balantami migilkana galanta giri ilaa lanka oo munaafig hayay halis gadaalshe yani hori istaari leeraaye dhowmadi maahin inti kal balan algala rasulka inti dagaalamaano inti nafba ka jab dagaal bes marki demb quraysi arantiya dheegen bes marki cusmaan i dadkalijari hadiren ergedala hasii dirsadeen un harba maogoleyniyo leyin sidiya lakaeliya sulxulxudaybiya aya lerahay hadalka haddaa gaabi wa fiha yani wa sanadi ma hadiristay azwat yani azwat lxudaybiya walam yaxdud ma hadirisna fiha fi lgazwati xarbon madin xifda liajli xifdin xifdiya darteed alaa xurumaati lbeyti bet xurmiyaalshay laxifdiya beedkii alxaraami xurmad lahay wa fi hadi sanati sadisa sanadkan lamadatisa aslama ma islaamay umamat bnu usala umamat bnu usala lanleraawiya islaami oo ra-iisun libani xaniif musaylimat lkadaab gomshaylanki madaan haayo umamat bnu usala suwarka toosunkasheekuyahay asrab may gafaalay hu fumaamo sariyatun yani ilaaladoo gafaali fi darigi jirtidhatis wajadiya sarid lakoyto dhagna may hay makwar dhabna maahin jidka lakdilfadi lankan fuma min usal gaalahay oo rais e oo rasuulka jamshay hadirka alimer alimer lakarag haljiro ilahi laakin makwar dhabna dadka gobden asu gobden sheenan asra wakti shay walku dhimanay kule islamnima ilahi bederi asradnay gafaalay husmaama sariyatun ilaaliya fi darig jidkadatiska gobsati muslimiinta dhar sariya meelo dareeren ha gobsati wajadiya saridi lakoyta bi bismaam ila rasuuli lakoyta sala allahu alayhi wasalam facarafahu facarafa kasi facarafa yani wa kay masala facarafa yani kasi faaslamahu facarafa nabiyu facarafa nabiyu naba kasi hu sumaami kasi sumaama miidia qiridi kasi rasul faaslama sumaama marki dam islami wa bacda islami islami sumaama sumaama islamka bacdi shee rajac nagadi ilaa bilaadi bilaadi sumaama sumaama bilaadis alyamama yamama lerang nagadi wa mara yani huwa sumaama mari bimakata maki mari muctamiran hal cumraysadaw laakin cumradii hordaan jahiliyan hayne cumro islaamiya cumraysadaw waadhara huwa kumaama daahirsadi fiha fi lmadina alislaama ka daahiri kufaar quraish marki aragen lankan cumraysadaayo gaaladi salama nindhawaadane kufogaadayo tartiifise ndhawaafa aragen iyo arantid kasuwaayo kumaama ay ka daaryaren maki darasi odaygi iya maama bahaytay yani gaalada odayaal shoba bahaytay wala ki darasi ma islaan ahayaryan lang aha kalkun bes galangaan boodeen dhibaatin jeyslang afadeen walkuru reebi usun hanjabaaday meereyha oo mardinbe bisinba yamama bungurisinka koy argaasan usun dun qabateen mama waabhara huwa kumama daahirtidi fiha fi makata makadatiyakslamaka daahirtidi walama rajaca kumamatu marki nagda ilaa bilaadi bilaadi kumama kumama bilaadisa nagdiya manaca huwa kumama reebi waa kay anjabaadis anjabaaday min almushrikiina mushrikiinta kureebi xububa lyamani xubuub yamamati umeeliyade yamani mee xubuub yamamati yamama xubuubtiye kureebi isyaman mukumaana yamame hukumaayo dhale moodi oo tiaderani manaa ilaa bilaadi lyamama mugnaay rajaca ilaa bilaadihi alyamama leeraay yamamadaas ma yaman mee miila kalku beer beerkiyaalena xubuubanka koesi ilan mushri may qureish beer magabniyo beerogaasa kalku wali miila kukoya kunooladaay sun qabateen asari manaca lang muslim lanka muslimka may saaabi kastoba islam eragasanti dinta langowadaw gaaladana dhibinjaysna manaca huwa sumaamo reebi min almushrikiina kureebi xubuub alyamamati yamama miraashe kureebi xubuubtiye hataa yuslimu ilah ku islaamasa intiisan ku islaamasan intuma yamamadu badomisga masinka kuhaseri faistagaafat may gargaar dalabtay qurayshun quraysha gargaar dalabti birasuuli sala lahu alay slm gargaar dalabti lanka muslim waha adi koomideya un qabaten aar awlaaditin garaabadiisa rasuul ala dhamaayo adina garaaba magooyi jarne lankumogoba er yo gaalingadan rasuulka oaadnjaysa intirsade fastakata qurayshun quraysha gargaar dalabti birasuulya gargaar ku dalabti garaabagooy mahayne garaabagooy ninkanaga lankan nogobo er bes lankiya farmin landar iskudiya iskusiya lir xubuubtiyo ndir fa huwa rasuulka ndimri calayhim cala lmushrikiina ndimri waarsala nabiyu rasuul an adiri ilaa famamata famami rasuul ndiri liyucida huwa sumaamasi ing calayhim cala lmushrikiin ing naga ma walaag ing huwa maaga haday yati huwa maaga kiseeda haday him qurayshseeday walin gurseeda intira bes fafacala huwa sumaamusun rasulka dalshi ogolaada sidii anka dari wa saasahay oanlaisayo dhib badan hay markisi islam yani aslama sumamat wa fi sana sinadan oo liha iyo aslama sumamat mufan bacda an caamala marki la dhagamay u sumaamo arasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sheeladagami bacdishe bm bimumtahaa makarim alaklaaqi aklaaqda kuwooda susooban yo yani kuwooda yoolka marki kala dhagami bacdishe yoolka marki kala dhagami bacdishe bimumtahaa makarim alaklaaqi aklaaqda kuwooda susooban yoolka marki kala dhagami bacdishe oo rasuulka dhagan fayla kala dhagami madina masaajidka lakiri yani jirko leray usaar yani saariyatu tawba jirko saariyatu tawba leraayo lanki oo maxbiska meelma jari muslimiinta lankilidaw tirko misaajlalikidaay kolka taariyatu tawba ba lahaa lanki tawba sheeno lakirin jari usugiya lakiri sadberi kirinaay hoobun gurun baahada yani neefa langmaalay wal derjiyaay yani marki us eed yani waki masalan bahay neefkoo langmaal ameelko dhuglaysiya ameel kal todob ameel oo kale dhuglaysiyaay waraabay manti usa gaalan islangnuu yani marki demba ha islaami ameelkoo minjiyay dhamaayo waay mana ki rasulka iraay mana gaalka tado min dheera walka amay ti iraayo mana gaalka tado dheer ya walka amay baynama lanka muslimka ana min dheeralin kolay walka amay kolka intaas ahay marki dhagankaas faylal usoo xabis eyi nguru intaas la derjiya us aragay si faylal an dhagama aragay muslimiinta sin isku dumboyaan lagtukudaw aragay wanaag misaaislatiisa kirinyile ikas walankooya iya sumaama usadew laylilay mana madilow malun jeed dhan waday eew rasulka numka degdegaan dadku dilowsho odayaalki gaalada odayaalsha oo kale aya kumaaragaas e kuley ho idilon lang dhiigtin kugabo idili hadii maal fadaason oli fadaaso kasiye yani hadi kalen imanaysa saas leerahay bes marki dan walkudhi oob hor man bane wadinshay man bane ha hagugoysida islam kala inlagin oy islaamihi islaami humama humama islaamkiisa bacdishe iyo al qaala kumamat lirasuuli na ngara sala lahu alayh wasalam markiisa islaami wallahi kdaarde ya muxamadu muxamado ma kana mahaneedi cala alardi ardan korshe mahaana min wajhin wajhun wiji mahaan abala lankadhirfow badinyi ilaya nantika linkadhirfow badinyi min wajhika wajiga linkadhirfow badinyi adduunka wali roog adik inkadhirf badanaayari hordhaan laakin hata marki an islaami maha fakad asbaxa wajhuka rasuul allah wajiga may nagday axab lwujuhi wijaalkan lanjeelan badinyi kuliha kuli wujuh wijaal kuli ilaya lingajeelan badinyanagad mana adin geeg adun gori roog adikin jeela shalayna adun gori roog adikin leegaya wallahi kadhaarday ma kana cala lardi arada korshe min diinin diinun din mahaneer abgala lanka dhirfow badinyi ilaya nasike min diinika muxamado diinta lanka dhirfow badnaa adunka wari diin e korshe roog diinta ankaneebiy nkaneebaya ordhan laakin hadi markan islami wa fakad asbaxa diinuka mucamadow diinki ka hadda may nagaday axaba diini diinka badmi kuli kuli diini diin kuli shay badmi wallahi kadhaarday ma kana min baladin baladun beled mahaneed abkala lanka dherafow badinyi ilaya anantika linka dherafow badinyi mahana min beladika linka dherafow badinyi inti bilaad adunya kiyaalon beladka kida linka nebayeri hadda ma isbedela markaan islami fakad asbaxa baladuka beledka hadda may nagaday axab albilaadi bilaadkan lijeelan badinyi ila yansigalinjeelan badinyo nagadayan mana asilatun hadihi asila mata xadatat gazwatu banu lixyaan fi sanati saadisa jawaabtiya saasay mata xadatat gazwat lgaaba fi sanati saadisa mata xadatat gazwat lkhandaq fi sanati saadisa man aslama fi hadihi sana sanadkan li haday islaami sumamat bnu salim mada qala huwa tumamo may kagol lirasuuli sala lahu ala slam may ngari bacda islam islami tumam may ngari wallahi wallahi ya muhammad ma kana cala alardi min wajhin abgadu ilaya min wajhika fakad asbaxa wajhuka axab lwujuhi kuliha ilaya ila akhirihi saasan kagoli wa wallahu aclam sawab